alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxa aynu ku soo jiray kitaabkii rafcu lmalaam can aimati alaclaam darsigii ugu dembeeyey ayaynu insha allahu tacaala aynu gelaynaa caawa oo ay taarikhdu tahay labaatankii bishii jumaad alula kun afar boqol iyo labiyo afartankii hijriga qaala almusanif raximah lam yجuز an nucayina شhaخصa miman facla bacضa hadiه الأfعاali wanaquula hada الmucayanu qad asaabahu hada الwaciid wuxuu sheekhu uhi raximah اllah inuu ma bannaana inaynu cayinno oo gaarnimadiisa shakhsi u sheegno shakhsan shakhsi qof miman facala ka mida cidda samaysay bacda hadihi الأfعaal ficilada sharciga lagu nacdalay cidda samaynaysa shakhsi ka midoo sameeyey ficilladaa wax ka mid a ah, khusuuskiisa gaarnimo u cayinno oo eh, aynu nacdallaa mid inoo bannaan maaha wa naquula aynu idhaahno hada almucayanu shakhsigan mucayanka ah ee gaarka ah ee hebel ah qad asaabahu hada alwaciid waxaa haleelay waciidkan inaynu idhaahnaa mid inoo bannaan maaha goodigan ciqaabka loogu goodiyaayo ama lacnaddan baa haleeshay inaynu idhaahna inuuma bannaano waxayna inoogu bannaanay liimkaani tawbati wagayriha min musqidaati alcuquuba towbadi inay suuragal tahay daraaddeed baynan ogu bannaanayn iyo wahayriha ashyaa kaleba ay suuragal yihiin oo ka mida min musqidaati alcuquuba waxyaalaha ciqaabta rida ka mid a wuxuu sheekhu yidhi raximah ullah maadaamay suuragal tahay towbad iyo waxyaalo kale oo ciqaabada rida oo baadshiyaa ay jiraan in shakhsi mucayan aanu idhaahno waciidkan baa haleelaya ama lacnadan baa ku dhacaysa mid inoo bannaanna walam yajuz ma bannaana an naquula inaan idhaahno haada yastalzimu lacna almuslimiina kani wuxuu laasimsanayaa in muslimiintii la nacdalo haddii la yidhahdo waxaa loo deliishanayaa nusuusta iyo axaadiista sheegaysa waciidada iyo lacnadda sheegaysa waxyaalaha laysku khilaafsan yaha loo deliishanaya haddaynu idhaahno Eh, inaynu markaan idhaahnaan inuuma bannaana waxay laasimsanaysaa ka dhalanaya muslimiinta in la nacdalo taasina inuuma bannaana wa lacna ummati muxammadin sala allahu aleyh wasalam waxay kaloo laasimsanaysaa ummaddii nebi moxamed aleyhi salaatu wasalaam in la nacdalay laasimsanaysaa ummatu muxamed in la nacdalay laasimsanaysaa inaynu idhaahnaana inuuma bannaana aw lacna sidiiqiina aw isaalixiin ama dadkii sidiiqiinta ahaa ee runsheegidda badnaa in la nacdalo ayay laasimsanaysaa oo ka dhalanayaan ama dadkii saalixiinta in la nacdala ay laasimsanaysaa taa inaynu inuu ma bannaana liannahu yuqaalu sababtuna waxay tahay waxaa la odhanayaa asidiiqu ka runsheegidda badan asidiiq waa kaiiru sidq waa ka runsheegga badan wey waatii xadiiska ay ku soo walaa yazaalu rajulu yasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa yacni shakhsigu ka bixi maayo kama zuulaayo inuu run sheego oo runtana ku dadaalo ilaa ilaahay agtiisa lagu qoro inuu yahay sidiiq liannahu yuqaalu sababtu waxay tahay waxaa la odhanayaa asidiiqu ka run sheegidda badan iyo wasaalixu ka wanaagsan mataa sadarat markay ka soo fusho minhu isaga ay ka soo fusho bacdu hadihi alafcaali ficilladan wax ka midii ay ka soo fulaan oo ka dhacaan falaa budda min maanicin yamnacu luxuuqa alwaciidi bihi maca qiyaami sababi waxaa lagama maarmaan ah min maanicin shay maanicoo diidaya ayaa lagama maarmaana inuu jiro maanicaasoo yamnacu diidaaya luxuuqa alwaciidi bihi waciidku inuu isaga haleelo u diidayaa kollayba markaa waa jiraa waa lagama maarmaan maca qiyaami sababihi iyadoo lala qabo sababtii waciidka keenaysay inay meesha joogto lala qabo ayaa haddana maanic u diidaya waciidku inuu haleelaa uu ku sugan yahay kaa sidiiqa ama saalix ah fa ficlu hadi lumuuri umuurtan samaynta la samaynayaa waa umuurtan markaa sharciga lagu nacdalay cidda samaysa oo miman yaxsibu annaha mubaaxatun biijtihaadin aw taqliidin aw naxwi dalik miman yaxsibu ama yaxsabu mid u malaynayana ficilkaasi uu ka dhacayo oo ka soo fulayo xaalu ficilkaasi ka soo fulayo miman yaxsabu mid u malaynayo uu ka soo fulaayo annaha mubaaxatun inay bannaan tahay ficilladani biijtihaadin ugu malaynaayo ijtihaadu ijtihaaday oo ijtihaadkiisii sidaa tusiyey aw taqliidin ama taqliid saa'iqa ou caalim ku dayday oo qallidanaayo sidaa ugu malaynaya aw naxwi daalika ama ashyaa kaloo la mida ugu malaynaya gaayatuhu yoolkiisa ugu dambeeya kama dambaysi arrinkiisu an yakuuna nowcan min anwaaci sidiiqiin waa inuu noqdo mid ka mid a ah, dadkii sidiiqiinta ee runsheegidda badnaa inuu ka mid noqdo ayaa haayadiisu tahay aladiina kuwaasoo imtanaca ay suuroobi weyday lixuqu lwaciidi bihim waciidku inuu yaga haleela ay suuroobi weyday oo u suuroobi weyday limaanic maanic daraaddeed u suuroobi weyday wax u diidaaya meesha inuu joogo aawadeed ay u suuroobi weyday waciidku inuu haleelo noocaas inuu noqdaa ugu badan waxa ku sugan dee taa hadday noqoto oo markaa waciidkii maanic ka baajiyeyna dee ma keensanayso nusuustan waciidka sheegaysa looma deliishanaayo masaa'isha la ysku khilaafsan yahay waciidkan inaan la itlaaqayn ma keensanayso sida naska loogu itlaaqay iyadoo macduurkaasi uu ka baxaayo masaa'isha la ysku khilaafsan yahay in loo deliishadana ma diidayso kaman imtanaca waa sidii kii ay suuroobi weyday lixuuqu lwaciidi bihi waciidku inuu isaga haleela ay suuroobi weyday ayuu la mid yahay litawbatin toobad uu ka toobad keenay ficilka xun aawadeed waciidku uga baaqday aw xasanaatin maaxiya ama xasanaad dembiyada masaxaya aawadeed waciidku uga baaqday aw hayri dalika ama ashyaa kale uga baaqday noocaasoo kaleu la mid noqonaya waciidku hadduu maanic ku baaqdana ma aha sababtiis inayna meesha joogin ee sababtii waa joogtaa laakiin maanic baa baajiyey maanic ayaa baajiyey marka cid wanaagsan oo sidiiqiina ama saalixiina ayaa ficilkan samaysay ama ijtihaad ku samaysay ama taqliid ku samaysay ama wax la mida ah, ma laasimsanayso ma keensanayso in marka waxa waciidka ilaha lama itlaaqayo ma keensanayso in laha nusuusta waciidka lama deliishanayo masaaisha la khilaafsan yahay waa loo daliishanaya adoo cidi ka baxaysaa loo daliishanayo maanic kuma sugna waciidku marka inuu cid ka baaqdana waa dhacdaa oo shaygu marka waxa weye ficilku inuu sababo waciid dee maanic baa baashin karaa waciidku inuu cidda haleelana waxay ku xidhantahy biistifaa'i shuruud wa intifaa'i inay shuruuddu wada dhan tahay mawaanicduna wada maqan tahay hal maanic hadduu joogo dee waxay noqonaysaa sababtu marka musababkii keensan mayso ila ficilkan xaaraanta ahi waa saab waciidka ka dhalanayaana waa musabab jazaaga iyo abaalmarinta ka dhalanaya ee waciidka ahina waa la sababe marka sabab iyo musabab bay isu yihiin sababtuna musababka waxay keensataa inay shuruuddu dhammaystiran tahay mawaanicduna wada maqan tahay waa innaga waqtiyada qaar tusaalaynay in waxa weeye zawjiyadu ay tahay yani sabab lilirsi in qaraabadu tahay sabab lilirsi marka iyadoo sabab lilirsi ay tahay oo walad iyo waalid aysu yihiin oo zawj iyo zawje aysu yihiin ayaa haddana dhacaysaa inaan markaa waxa weeye aanay isdhaxlin maanic baa baajiyey lama odhanaayo mar haddii marka waxa weeye ay isdhexli waayeen dee maxaa loo odhanayaa marka waxa weeye waa sabab marka ama liltawaaruth oo sabab la isku dhexla maxaa la odhanaya waa la ilaaqayaa sababtii sababnimadood la ilaaqaya lakin asababu laa yacmalu camalahu ila biistifaa'i shuruudihi wa intifaa'i mawaanicihi sababtu camalkiisi ma keensanayo musababkii ma keensanaayo inay shuruuddu wada dhan tahay mooyaane mawaanicduna wada maqan tahay mooyaane hal maanic hadduu joogo waa baaqanaya ikhtilaafu diin baa taalla waa maanic isma dhexlayaan walow sababta ha joogtaba qatli baa jooga oo masalan yimi waa maanic isma dhaxlayaan walow marka waxawaye sababtii haba joogto wahaakada marka ficilkan xaaraanta ah ee waciidku ku soo arooray samaynta la samaynayo lala imanayo dee haddii maanic waciidka ka baajiyaa uu yaallo waciidku kuma fulaayo taas macnaheedu laakiin maaha sababta la ilaaqi maayo sababta waa la ilaaqaya lakiin musababka keensataa waxay ku xidhan tahay inay shuruuddu dhan tahay maanicuna wada maqan tahay dadkan sidiiqiintana waxa ugu badane ku sugan waxay tahay maanic buu uga baaqday waciidku dee maanic buu uga baaqday ma keensanayso in la yidhahdo looma deliishanaayo axaadiistan waciidka koobsanaysa masaa'isha la ysku khilaafsanya loo deliishan maayo bixujati inay markaa ka baxeen dadkan sidiiqiinta ah ama mujtahidiinta ah ama waxa la midka ciddii taqliid saa'iqa ku khilaaftay ama ijtihaad ku khilaaftay oo ficilkan la timi ilaaba ilaa waciidkaa ku fulaya la odhan maayo waa yahay waxay la mid tahay buu yidhi kaman imtanaca luxuuqu lwaciidi bihi litawbatin aw xasanaatin maaxiyatin aw hayri dalik ya kuwa dembigaba u badrheeray ayaa waciidkii aanu ku fulayn oo ka baaqanaya oo wuxuu uga baaqday waciidkii towbaduu ka toobad keenay daraaddeed ama xasanaad marka dembiyadii masaxayo baabi'inaya inuu la yimid daraaddeed aw hayri dalika ama ashyaa kale waa almumaxisaat alcashara ayuu cid ku baqay waclam ana hadihi asabiila hiy alatii yajibu suluukaha asabiil yudakar wa yu'anas erayga asabiil mar waa la tadkiiriyaa waxaa laga dhigaa mudakar marna waa la ta'niisiyaa waxaa laga dhigaa mu'anas baa laga dhigaa labada mid walba waa jiraan qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi haadihi wa cala allahi qasdu sabiili wa minha jaa'irun damiirka loo celiya waxa laga dhiga mu'anas wain yarow sabiila rushdi laa yatakhiduuhu sabiila damiirka loo celiya waxaa laga dhiga mudakar marka waxa yudakar wa yu'anas waclam waxaad ogaataa ana hadihi sabiila in waddadani hiya alatii yajibu suluukuhaa inay tahay tii in la qaado oo la maraa ay waajibka ahayd fa inamaa siwaaha ariiqaani waxa waddadan ka soo waa laba markaa ariiq oo xunxun weeyaan buuri axaduhumaa labada ariiq midkood wuxuu yahay alqawlu bilixuuqi lwaciidi likulli fardi min alafraadi bicaynihi orodka la odhanaayo bilixuuqi lwaciidi waciidkaa haleelaya likulli fardin shaksi kasta oo min alafraadi ashkhaasta ka mida ah ama afraadda ka mida ah, bicaynihi laf ahaantiisuu haleelaya bicaynihi waxaa loo keenaa tawkiid fardiga la akidaya wa dacwa ana hada camalun bimuujabi nusuus iyo sheegashada la sheegto inuu kaasi camalun uu yahay camalfal lagu camalfalaayo bimuujabi nusuus nusuustu waxay markaa sugayso oo keensanayso ay bimuqtadaaha muujabu nusuus waxaa loo jeedaa muqtadaaha waxay nusuustu isbaatinayso sugayso oo macno ah oo keensanayso in lagu camalfalaayo sheegasho la sheeganayo sida marka waxaweya la yidhaahdo waxa weeye axaduhuma alqowlu bilxuq lwaciidi likuli fardi min afraadi bicayni iyo wadacwa ana hada camalu bimuujibi nusuus insaan la yidhaahdo saana la sheegtaa waa ariiq marka xun weyi wa hada aqbaxu min qowli khawaarij almukafiriina bidunuub kanna waa ka xun yahay qowlkii khawaarijta ee wax ku gaalaysiinayay dembiyada yani dembiyada gaalnimada ka sokeeye wax ku gaalaysiinaya ereyga waxay u isticmaalaan dembiyada gaalnimada ka sugaysa isticmaalkooda ee qaalib ku noqday in saa uga jeedaan waxay ka tilmaamayaan waa dunuub duuna alkufri alakbar ah wa ilaa dee kufrigu waa dembi cidda kufriga la timaadana waa la gaalaysinaya ya fakullan akhadnaa bidembi dembiga lagu qabanaayo dee kufri baa ugu horreeya ayu dembi acdam dembi kee ugu weynaansho badan qaala an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak marka bidunuub waxaa loo jeedaa ay bidunuubin duuna alkufri alakbar dembiyaal ka sokeeya gaalnimadii weynayd ka sokeeya ayaa loo jeedaa bay ku gaalaysanayaan iyo walmuctasilati qowlkii eh, muctasilada ayuu ka xun yahay wahayrihim biyo yaga ciddaan ahayn qowlkooda oo iyaguna marka ahluwaciid ah oo waciidiyada ka mid a aqwaashooda kan baa ka xun badiba waxaa loo isticmaalaa qodob waciidiyada alkhawaarij walmuctazila marka qolyo kale ayuu ku daba daray waa qolyo markaa laga yaabo shaa'ibo ama nusco ka midi inay ku jirto aan iyagu toos yani uga mid ahayn qolyahan laakiin madhabkoodii wax ka mida uu galay wa fasaaduhu macluumun biliddiraaru qoladaa qowlkoodu inuu faasid yahayna waxaa lagu garanayaa daruura loogu garanaya diinta islaamka inuu faasid yahay qowlkoodu wa adilatuhu macluumatun fii hayri hada almawdic daliiladiisana waxaa lagu garanayaa lagu ogsoon yahay mawdican meelaan ahayn oo lagu sheegay sheikhu wuxuu tilmaamaya sidaa uu sheikhu soo taqriiriyey ee soo tilmaamay waxaa khilaafsan buu yihi laba ariiq ama laba madhab oo xunxun mid waa madhab alwaciidiya waa qolyaha odhanaaya cid kasta oo wax waciid ku soo arooray la timi shaksi shaksi buu ugu dhacayaa ruuxu ka baaqanayaana ma jiro itlaaqa la itlaaqayna wuxuu la mid yahay tacyiinka shaksi walba lagu cayimay waciidkii wax farqiga u udhexeeya ma jiro calaa ra'yihi marka lagu socdo cid kasta oo la timi dembi loo sheegay cidda samaysa in Eh, cadaab ay helayso ama cadaab ay gelayso waxay odhanayaan fulan mucadab fulan fi naar hebel naartuu gelaya waayo ficilka noocaasuu la yimi mar hadduu caynkaa la yimina naartuu gelaya fulan malcuun hebel waa malcuun waayo ficil la nacdalay ayuu sameeyey mid ka baaqanayaana ma jiro sidaa cidda odhanaysaa madhabkoodu waa baail baail baail butlaankiisuna waa awdax min ashams qoraxdu waa ka caddi waayo wuxuu ku dhisan yahay ilahay ciduu cafinayaa ma jiro allahna wuxuu yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa ciduu doono inuu dhaafo haddaanu ka toobad keenin oo ku dhinto dembigaa uu ku dhintayna gaalnimo ka sokeeyo hadduu doono ilahay waa cafinaya in shaa cadabahu wa in shaa cafaa canh sidan in la yidhaahdaa iyadaabaa ka mida markaa dembiyada waaweyne kaba'irta ah markii waxa weeye xadiiska waatii ku soo arortay ninkii yidhi ee ummadii hore ka mid ahaa wallahi laa yakfir allahu lifulaan ilaahay wuxuu ihi man iladii yata'alla calaya anla akfira lifulaan kii ku dhaaranayay mey inaanan hebel u dembi dhaafayn qad ghafartu lahu wa axbadtu camalak isagana waa u dembi dhaafay camalkaagina waa buriyey laba xadiisoo kala duwan baa saa ku yimi midna muslim soo wariyey midna abu daawuud uu sunankiisa ku soo wariyey waata marka uu baabaysanaayo eh, asheekh maxamed fi kitaab tawxiid kitaabu tawxiid wuxuu ku baabaystay baabu ma jaa fi aliqsaami cala allah marka xadiiska ayaa wuxuu ku saabsan yahay ata'alii cala allah ayuu ku saabsan yahay man aladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan marka laba xadiis baa jiraan midna muslim baa soo wariyey midna abu daawuud ayaa markaa soo wariyey aلثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن arrinka labaad wuxuu yahay wa tarku alqawli waalcamal waa in odhahda iyo camalka laga tago in la yidhaahdo iyo in lagu camal falo in laga tago weeye ariiqa labaad bimuujabi axaadiisi rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam axaadiista rasuulku waxa ay sugayso keensanayso in lagu camal falo lana yidhaahdo in laga tago dhannan ana alqawla bimuujabiha mustalzimun lilacni mala la malaynaayo daraaddeed ama xaal la malaynaayo ana alqawla in orodka la yidhaahdo bimuujabiha axaadiistu waxay sugayso keensanayso in la yidhaahdo mustalzimun inuu laasimsanayo ka dhalanayso liacni in la dhaleecaynaayo oo la duraayo fii man khaalafaha cidda axaadiista khilaaftay sidaa xaal la malaynaayo ama malo la malaynayo daraaddeed in looga tago axaadiistaasi waxay sugaysaa in la yidhahdo waa waciid iyo taxriimba ah wa tarku yajuru ila aldalaali waalluxuuqi biahli lkitaabayn tegista laga tegayo axaadiistaasi waxay sugayso in la yidhaahdo iyo in lagu camalfalaba laga tegayo yajuru shakhsiga waxay u jiidaysaa ila dalaali baadiday u jiidaysa baadi ayay u jiidaysa walluxuuqi biahli lkitaabeyn waxay kale u jiidaysaa ahlu kitaabkii labadii qole ahlu kitaabka ahaa in markaa la haleelo oo camalkoodiio kale lala yimaado qoladii yuhuudda iyo qoladii nasaarada aladiina kuwaasoo ittakhaduu axbaarahum ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi walmasiixa bna maryam yacnii ka yeeshay culammadoodii iyo ruhbaantoodii kuwoodii cibaadada badnaa arbaaban rabbiya ka dhigtay min duuni illahi ilahay sokadii waalmasiixa bna maryam masiixoo ina maryamo ahna ka yeeshay rabbi ka yeeshay rabban faina nabiya sala allahu aleyh wasalam maxaa yeelay nebigu calayhi asalaatu wasalaam qaala waxa uu yidhi lam yacbuduuhu may caabudin walaakin axalluu lahum alxaraama ha yeeshee waxay u xalaaleeyeen xaaraantii culammadoodii wadaaddadoodii iyo kuwoodii cibaadada badnaa ayaa u xalaaleeyey xaaraantii ahlu kitaabka yahuudiya nasaarada fatabacuuhum markaasay raaceen wa xaramuu calayhim alxalaala waxay ka xaaraantinimeeyeen korkooda xalaashii fattabacuuhum iyadana waa ku raaceen xadiidkan lafdigiisa xoogaa baa ka yara beddelan cadiy ibnu xaatim baa wuxuu u soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo akhrinaya aayaddan ittakhaduu axbaarahum ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi walmasiixa bna maryam cadiy bnu xaatimna wuxuu ahaan jiray nasraani markan buu islaami doonaa laakiin markan waa nasraani uu nebiga u soo gelaayo macatabkii kiristaankuna qoortuu u sudan yihi cadi cadiy bnu xaatim xaaladdan cadiy bnu xaatim baa wuxuu yidhi lam yacbuduuhum may caabudin lam yacbuduuhum cadiy bnu xaatim baa odhanaya markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi sida laga soo wariyey xadiiska sanadkiisa maqaal baa ku jire bala haa way caabudeen xaaraanta miyaanay u xalaalayn jirin ayna ka xalaal yeelan jirin oo xalaasha miyaynay ka xaaraantinimayn jirin oo aynay ka xaaraan yeelan jirin markaasuu yidhi haa markaasuu fatilka cibaadatum iyaahu taasaa u cibaada ah. oo cibaadada ka dhigan xadiidkana waxaa soo wariyey tirmidi wakhayru ayaa soo wariyey tirmidina waa taxsiiniyey culamo kaleo taxsiiniyen waa jiraan sida marka waxa sheekh albaani ahlucilmi badanoo kalena waxa waa daliishadeen marka sheekhu wuxuu tilmaamayaa dariiqa labaad waxa weeyaan waa in la yidhaahdo axaadiista waciidka sheegaysaa sida ay sugayso lamana odhanaayo lagumana camal falayo sababtuna waxay tahay waxaa ka dhalanaysa haddii axaadiistaasi waxay sugayso lagu tago oo la qaato oo lagu camal falo oo madhab ahaanna loo yidhaahdo ciddii khilaaftay in la dhaleecaynayo o la tacninayo a imaana laga yaaba inay khilaaftay iyo culimo waaweyn oo kibaar ah sheekhu hadaba taa waa radiyo wuxuu yidhi tarkigaasi wuxuu laasimsanayaa oo dadka u jiidayaa baadi iyo inuu ahlu kitaabkii la raaco oo wixii caalim baneeyeyba la yidhahdo waa iska bannaan tahay iyadoo qofku og yahay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam xaaraantinimeeyey haddii markaa la yidhahdo shakhsi baa baneeyey ama caalim baa banneeyey ama shakhsi markaa faadil oo fadlile baa baneeyey oo u qabay inay bannaan tahayba in la hebel baa noo banneeyo khalaas way dhammaata de waxay shabbahaysaa ittakhaduu axbaarahum rubanahum arbaaban min duuni illahi walmasiixa bna maryam ya qofkayna u caddaan oo dee iska qallitay waa ka duwan yihi lakiin kan laga hadlaya waa maxay waa mid ogaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis inay kaga sugan tahay muxkam ah oo aan la nasakhin oo saxiix ah inuu ficilkaa xaaraantinimeeyey xujadiina ay ku qunto ogaaday uuna og yahay inaanu mansuukh ahayn oo wax ka dambeeye aanu jirin bimujarad in la yidhaahdo imaam hebel baa u qabay inuu xalaal yahay oo laga yaabo xadiiskuba inaanu soo gaadhin ama cudurdaar inu lahaa ilaa bes aniga waxay gu dhantay sheekh hebel sheekh hebelkaasaan iska qallidanaya mar hadduu hebel xalaaleeyey waa xalaal nama khusayso wixii kale waxay noqonaysaa ariiqa ahlu ya waxa weeye waxay culammadoodu u xalaaleeyaan ama rubaantoodu u xalaaleeyaan siay uga xalaal yeelan jireen iyadoo ilaahay xaaraantinimeeyey noocii bay noqonaysaa waxay kaga duwanta ma jirto marka labada dariiqba waxuu yihi xaqu wuxuu u dhexeeya dee labada marka shaksi walibaa waciidku haleelayaana sax ma oo inta la deliishado axaadiista waciidka dabadda shaksi kasta lagu dul dejinaya oo tacmiimku uu la mid yahay tacyiin fardi fardi loogu cayimayo waa baatil taasi huwa albatilu bicayni in la yidhahdo mawdic laysku khilaafay loomaba deliishan karaba haddii caalim banneeye khalaas waxa weeye caalimka banneeya ku leh xadiiskana jaanib iska dhig ma khuseeyo waxay laisku khilaafeen ya taasina waxa weeye waa tacdiil nusuusii la cadilaayo macnihiisii laga marhnaysiinaayo yacni diin ahaanna la odhanaayo haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis si ku sheego caalimna meel kale maro caalimkaa la raacaya ya de kaasina waxa waa ariiq khabiis waa waddo xun waa ariiqii marka ahlulkitaabeyn oo markaysa waxa la marayo noocaas wey allah muxuu yidhi wa ashayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaaihim liyujaadiluukum wa in aطactumuuhum inakum lamushrikuun shayaadiintu waxay u waxyoonayaan awliyadooda haddaa adeecdaanna mushrikiin baa tihin waxay ku soo degtay sida sabab nuzuul saxiixa ku soo aroortay nimankii gaaladii quraysheed inay yidhaahdeen baktiga saw ilaahay ma dilin wixii idinku aad disheen siduu xalaal u noqday wuxuu allah dilayna uu xaaraan u noqday yacnii ka idinku disheen hadduu xalaal yahay haddaa muslimiinta tihiin ka allah dilay inuu xalaal noqdaa ka awlaysan waa shubha shaytaaniya waina shayaaiina layuuxuuna ilaa wliyaaihim liyujaadiluukum wain aactumuuhum inakum lamushrikuun haddaa adeecdaan mushrikiin baa tihiin allah baa saa yidhi markaa noocii ayay soo gelaysay wa aaca fi lictiqaad aacada fi lictiqaad ama aaca fi taxliil wataxriim waxay noqonaysaa yani arrin markaa wax shirkigay noqonaysaa wa yufdii ilaa aacati almakhluuqi fi macsiyati alkhaaliq wuxuu sababaya ogeyeysiinayaa makhluuqa in lagu ateeco fii macsiyati alkhaaliq cisyaanka khaaliqa la caasiyayo in lagu ateeco wa yufdii wuxuu geeyeysinayaa sababayaa ilaa qubxi alcaaqiba cilib dambeedku inuu xun yahay wa suui ta'wiili almafhuumi min faxwa qowlihi tacaala wuxuu kaloo geeyeysinayaa sababaya ta'wiil xun oo almafhuumi laga fahmaayo min faxwa qowlihi tacaala hadalku allah yidhi macnihiisa laga fahmayo aiicu allaha wa allah ateeca rasuulkiisana ateeca wa ulil amri kuwa madaxda u saaxiibka oo amarka u saaxiibkaa kuwa madaxnimada u saaxiibkaa iyo amarka u saaxiibkaana ateeca madaxda minkum xaalay idinka idinka mid yihiin ulil amriga waxay ku fasireen culamo badani in looga jeedo alculamaa walumaraa culamada iyo umarada in loo jeedo oo qolana amru diin ayay u saaxiibta u ehel tahay qolana amru dunyaa ayay u ehertaa fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul haddaad shay isku khilaaftaan farudduuhu shaygaa celiya ila allaahi allah intii ka ahaatay u celiya waalrasuuli iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam intii ka ahaatay u celiya in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad tihiin qaar ilaahay rumeeyey iyo maalinta aakhiro xagga marka allah iyo rasuulkiisa u celiya allah celinta loo celinayaa waxay noqonaysaa in kitaabkiisa loo celiya qur'aanka ah rasuulka celinta loo celinayaana waxay noqonaysaa markuu noolaa in isaga laysula tago markuu dhintay dabadeedna eh, in markaa sunnadiisa loo celiyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam dalika khayrun wa axsanu ta'wiila daalika kaas madkuurka la soo sheegay oo in shayga laysku khilaafo ila allahi warasuul loo celiyo allah iyo rasuulkiisa kitaabka ilah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo sida kitaabka iyo sunnada laga fahmaayo ama ugu dhowaanshaha badan la qaato oo loogu camal falo khayrun isagaa khayr leh khilaafkiisa khayr kuma jiro wa axsanu isagaa wanaag leh taawiilan xagga caaqibada iyo cedodumeedka khilaafkiisa yacni cidhib wanaagsan kuma sugna ee waxaa ku sugan qobxu lcaaqiba ya waxaa ku sugan suu ta'wiil marka waxa weeye macnaha laga fahmayo wuxuu u jeedaa mafhuum mukhaalafaha laga qaadanaayo ayuu markaa ka tilmaamaya taas ayaa markaa laga tilmaamaya mafhuum mukhaalafaha laga qaadanayo ayaa laga tilmaamaya faxwaha sida badan waxaa loo isticmaalaa mafhuum muwaafaqah laakiin hadda mafhuum mukhaalafa ayuu ujeedaa waayo kitaabkiiyo sunnada waxa khilaafsan ayaa markaa waxaa ku sugan qubxulcaaqiba ama waxa weeye suu ta'wiil macnaahaanna waa isla halkii marka cadfigu catfu tafsiir tawiilkuna waxa caaqibada shaygu noqonaayo ku dambaynaayo wey marka haddii kitaabkii sunnada in la ysula noqdo ay ku sugan tahay cidhib wanaagsan iyo ta'wiil wanaagsan oo loo noqonaayo khilaafkoodana waxaa ku sugan sidaa cagsigeedaoo lidkeeda ku sugan caaqiba xun iyo ta'wiil xun ayaa markaa ku sugan macnuu ka tilmaamaya saas uma ina alculamaaa raximahum allahu yakhtalifuuna kaiiran intaa dabadeed culammadu raximahum allahu ilahay ha u naxariistee yakhtalifuuna kaiiran in fara badan bay iskhilaafaan fain kaana hadduu yahay kullu khabarin xadiis kasta iyo khabar kasta oo xadiiskaa loo jeedaa oo fiihi takhliidun ay ku sugan tahay adkayni xadiiskaasoo ama khabarkaasoo khaalafahu u khilaafay mukhaalifun shakhsi khilaafa u khilaafay caalim baa khilaafay ama imaam adkayni ku jirto oo cuquubo adag lagu sheegay ama lacnad lagu sheegay ama cadho ilaahay lagu sheegay ama naar lagu sheegay cidda samaysa saas cadaabkaasay la kulmaysaa xadiiskaasoo waxa uu sheegaayo ay uu khilaafay caalim khilaafaa shaksi u khilaafay turika alqawlu bima fiihi min ataqliid haddii laga tegaayo in la yidhaahdo waxa ku suganoo adkaynta ah ama waciidka ah aw turika alcamalu bihi mulaqan ama camalfalka lagu camalfalaayaba xal la ilaaqay laga tegayo aan la kala qaadin hadday sidaas tahay he lazima waxaa ka laazimaya jawaabti waa taas lazima min hada kan waxaa ka dhalanaya min almaxduuri xagga waxa laga digtoon yaho laga baqaayo ma huwa acdamu min an yuusafa wax ka weynaansho badan in la sifeeyo la sheego wax ka weyn baa ka dhalanaya min alkufri xaaluu gaalnimo yahay waalmuruqi min addiini iyo diinkaba xaaluu yahay wain lam yakun ilmaxduuru min hada acdama min aladii qablahu lam yakun duunahu wain lam yakun haddaanu ahayn almaxduuru ka laga baqayo min hada kan markaa waxaan yani looga baqayaa acdama mid ka weynaansha badan min aladii qablahu kii ka horreeyey haddaanu ka weynayn lam yakun duunahu kama yaraa dhibaato aan ka yarayn baa ka imanaysa oo nusuusta ma waxaa xukumaya khilaafka culammada axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam ayadaa xaakimo oo aqwaasha culammada xukumaysaa mise aqwaasha culammada iyo khilaafkooda ayaa xukumaya maha ijmaacooda khilaafkooda bacdi khilaafaan miyaa xukumaya axaadiista mise axaadiistaa xukumaysa saxdu waxay tahay in axaadiista xukumayso ya xadiisu rasuuli sala allahu aleyh wasalam xujatun cala aljamiic dhammaan axaadiista nebigaa xujo ku ah laakiin caalim qowlkii ama daa'ifo culammada ka mida qowlkoodu laysa xujatan cala alxadiid xujo xadiiska kuma ah saa'iqna kama dhigayso in laga tago xadiiskan lama qaadanay maxaan loo qaadanay imaam hebel baa khilaafay xadiiskan lama qaadanay maxaan loo qaadanay saxaabigaasaa khilaafay ya oo saxaabigu ma macsuum ba ma qaldamo miya oo imaamku ma macsuum ba ma qaldamo miya maya waxa weye waa qaldami karaa qad yukhti hadduu khata'o ma waxaa looga tegayaa khata'iisa baa looga tegaya xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam sababta nusuustu inoo sheegayso in markaa waxa ijtihaadkii lagu khata'i karo haddii lagu khata'o dee khata in la raaca maa caalimka khata'ay khata'iisana shareecadu beri bay ka tahay cabdullahi bin mascuud maxaa ka asaxay sanad saxiixa kaga sugan aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaa'an fa minii wa min ashayطaani wallahu warasuuluhu bari'aani minhu waa ka asaxday cabdullahi bin mascuud waana min culamaai saxaaba mas'ala la weydiiyey aanun wax nas ahayn dabeedna wuxuu hi ra'yigiisa wuxuu uga jeedaa ijtihaadkiisa fain yakun sawaaban fa min allah hadduu sax yahay iyo sawaab uu noqdo waxaan sheegaa allah xaggiisu ka ahaaday allah baa ii waafajiyey ya mid anigu iskay ula imin ma aha biduuni tawfiiq illah waxaan kula imin maaha fadliga allah baa iska leh wain yakun khaa'an fa minii wa min ashaytaan hadduu gaf yahay markaa ra'yigaygaas ama ijtihaadkaygaasina xagga naftayda iyo shaytaanku ka ahaaday xagga naftayda iyo shaytaanka ayuu ka ahaaday waa tusaa yidhi marka haddii xadiis kasta oo uu ku sugan yahay waciid iyo adkayne ay ku sugan tahay oo cidi ay khilaaftay ijmac khilaafsanna aan lahayn lagama hadlayo haddii ijmac khilaafsan yahay waayo haddii marka xadiiska la helo ijmac khilaafsan fardan wa taqdiiran alijmacu yadulu cala naskhi ijmacu wuxuu ku tusinaya inuu mansukh yahay ijmacu isagu wax ma nasakho alijmacu laa yansakhu walaa yunsakh ijmacu naasikh ma noqdo isagana lama nasakho ya isaga lama nasakho ijmaacii ijmaac ka dambeeyo ka daba imanaya ma jiro oo lamaba khilaafi karo maxaaba ijmac kuntamee khilaafkiisa ku guntamaa haddii si ijmac ku dhaco mukhaalafadiisu ma bannaana marka laa yutasawar inuu ijmaac dabadii dhaco wa mumkin waa midaan suuragal ahayn haddii la ijmaac ka dambeeyaa dhacay macnaheedu waxay tahy kii horaan ijmaac ahayn oo ijmac baa la moodo ijmac ma ahayn nas ka dambeeyoo dabadii imanayaana ma jiro waayo ijmaacu wuxuu dhacaayo xaqiiqoobaa bacda wafaati nabiy sala allahu alay wasalam bacda wafaati nabiyina yacni nas markaa dib ka imanaya ma jiro waxyi waa go'an ya in alwaxyi qad inqaac waa go'an waxna ma nasakho ijmaacu oo naasikh ma noqdo yani inuu naasikh noqdaana ma dhici karto laakin yadullu cala naskhi wuxuu ku tusinayaa naskhi nas wax nasakhay inuu jiro oo naasikh ah ayuu ku tusinaya inuu waxa weeye masalada aynu ahayn oo xadiidkii adkayn iyo waciidyadu ay ku sugan tahay daa'ifa min ahli ilcilmi ama caalim ama imaam ama koox culammada ka mida ah ay khilaafaan haddii looga tegayo waciidka iyo adkaynta ku sugan oo la odhanaayo xukunka keliya laga qaadanaya adkaynta maya waciidka lama qaadanayo ama lacnadda ama cadaabka u sheegaayo laakiin bes waxaa la qaadanaya xukunka keliya ama la yidhahdo camalfalka lagu camalfalayaba waa laga tegaya la yidhahdo ilaaqanba waxaa ka dhalanaysa wax ka weyn in markaa la sifeeye ka weyn shay aad weyn baa ka dhalanaya kufri ah ya saasaa ka imanaya ta horena marka waxa weeye kama yara haddaanu ka weyneyn dhibta ka hore ku sugan sheikhu waxau uhi raximah ullah falaa an nu'mina bilkitaabi kullih lagama maarmaan waxa ah inaynu rumayno kitaabka dhammaantii wa natabica iyo inaynu raacno maa unzila ilayna min rabbina jamiicahu biyannu raacno kii laynagu soo dejiyey ilaynaa innaga intii ka ahaatay laynoo soo dejiyey min rabbina xagga rabbiga laynooga soo dejiyey jamiicahu dhammaantii inaynu raacno ayaa lagama maarmaana kitaabkii allah waynu wada rumaynaa afa tu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruna bibacd waajibku waxay tahay dhammaan waa in la wada rumeeya kitaabka waxyiga rabbi soo dejiyena dhammaan waa in la wada raacaa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa walaa numinu bibacdi alkitaabi wa nakfuru bibacdin walaa numinu istinafu laqbe ma rumaynayno bibacdi alkitaabi qayb kitaabka ka mida wa nakfuru bibacdin qaybna kama gaaloobayno taan qayb rumayno qayb kama gaaloobayno wa taliinu quluubuna ay walaa taliinu quluubuna manfiga ku cadaf calaa haada waxay noqonaysaa nafyigu waa ku dhacaya munsabi buu ku yahay matbuucaadka qaarkoodna way ayay qoreen laakiin nusakha makhduudka ah sheikhu kama helin xaqiijiye kitaabka anna laba makhduudaan arkay labaduba laadu waa ka maqanta laakiin macna ahaan waxay ku cadfan tahay numinu marka macnuhu wuxuu dhacayaa walaa taliinu wa taliinu ay walaa taliinu ma debcayso quluubunaa qalbiyadeennu uma dabcayso litibaaci bacdi sunna qayb ka mida sunnada in la raaco wa tanfira ay maca an tanfira inay ka cararto lala qabo can qabuuli bacdiha qayb ka mida sunnada in la aqbalana ay ka cararto lala qabo ay weheliso waawga laga dhigo waaw almaciya bixasabi alcaadaati walahwaa sida caadooyinku qadarka ay yihiin iyo hawooyinka iyo waxaa nafuu jecel yihin kolba siday yihiin yani markaa looga tago qayb e, sunnadii ka midoo laga dido qaybna la qaato fa ina hada khuruujun can isiraat almustaqiim waayo kaasi waa bixis laga baxayo wadadii toosnayd laga baxayo yani siraat almustaqiim waddadii toosnayd waa bixis laga baxaayo loo baxayo ilaa siraati almaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday waddadoodii loo baxaayo oo yuhuudda ahaa aw idaalliina ama kuwii habaabay anbaday waddadoodii loo baxayo nusaha qaar wadaalliin bay qorayaan macnuhu waa isla halkii daalliintana waxaa loo jeedaa aldaalliin annasaara xadiis baana ku soo arooray oo tilmaamaya alyahuudu maqduubun calayhim waalnasaara daalluun yahuuddu waa qaar loo cadhooday kiristaankuna waa qaar ambaday oo lumay xaqii bay ka ambadeen sababtu waxay tahay qolada yuhuuddu cilmi bay lahayd ogaan bayna cilmiga u khilaafaysa oo u taxriifinaysa oo u beddelaysa kiristaankuna cilmi may lahayn cilmi may lahayn ee jahli bay ku camalfalayeen maadaamay jahli ku camalfalayeen xaqii way ka ambadeen waxyaalo badan oo abaatiilay iskala yimaadeen iyagoo isleh waa wanaagsan yihin marka iyagu xaqii waa ka ambadeen saasaa daallin loo yihi sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa kitaabka qur'aanka in la wada rumeeya waajiba waxyiga ilaahayna in la wada raaca waajiba waana taa waciidada ku soo arooreen haddii la kala qayb qaybiyo qaybna la qaato ama qaybna la rumeeyo qaybna laga gaaloobo afatu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruuna bibacd fama jazaau man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi alxayaati addunya wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab marka waciid daran baa ku soo arooray bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen rumaynta kitaabka wax ka mida la rumaynayo inay tahay raacitaanka la raacaayo kitaabkii wax ka mida inta la ictiqaadiyo haddana la raacayo in laga tilmaamo iyadoo la ictiqaadsan yahay haddana camalka in laga kufriyey oo tegista laga tagay nooc kufriga laga soo qaaday marka waxay ka dhigeen kufrigii ka sokeeye kufriga weyn bay calaa haada ku fasireen calaa kulli xaal shay shareecada ka mid a ah, hadduu markaa uga kufriyo ictiqaadan dee kufri akbaray noqonaysaa waxayna ka dhigan tahay shareecadoo dhan inuu ka wada kufriyey ama kitaabkao dhan inuu ka kufriyey hataa laga sheegay saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen man kafara bixarfi minhu faqad kafara bihi ajmac ama faqad kafara bihi kulli ka qur'aanka xaraf ka mida ka gaaloobaa dhammaantii waa ka gaaloobay saas aawadeed waxay culammadu ku kulansan yihiin hadduu aayad ka mida qur'aanka ka gaaloobo ama dafiro inuu waxa weeye kulligii ka gaaloobay inuu ka dhigayo oo rumaynta intuu leeyahay waa rumaysanahay dee waxba kama jiraan waa burte waa burte marka calaa kulli xaal haddii lagu xambaaro kufrigii ictiqaadan inayga kufriyeen waxay noqonaysaa waxaweye kufri akbarkii hadday noqonayso marka waxa camallada qaarkood inay khilaafeen shay gaalnimo ka sokeeya bay xagga camalka khilaafeen marka waxay noqonaysaa kufrun duuna kufrin bay noqonaysaa kufrun duuna kufrin ayay noqonaysaa culamada saasoo kale tilmaamay waxaa ka mid a ah ibnu rajab oo kufri camaliya ku fasiray kufrun duuna kufrin hadda marka leeyahy kufri camali looma jeedo camal laguma gaaloobo baatil wey waxaas ahlusunna waljamaca waxay qabaan waxa lagu gaaloobaa wuxuu leeyahay qowl oo odhaah keliya lagu gaaloobaa camal keliya lagu gaaloobaa ictiqaad keliya lagu gaaloobaa shaki keliya oon wax kale raacin baa lagu gaaloobaa tarki keliya lagu gaaloobaa camal laguma gaaloobo camal jawaarixda ka dhaca laguma gaaloobo waa qowl baail ah baail baail marar badan baynu caddaynay nusuusta iyo adilada hadday tahay qur'aanka hadday tahay sunnada hadday tahay ijmacu ahli sunnati waljamaca waxay tilmaamayaan dhammaan ashyaada lagu gaaloobaa inayna ku koobnayn caqiide qalbi oo keliya ya odhah keliyo xataa uunu ictiqaadsanayn buu ku gaaloobi karaa qul abiillaahi wa aayaatihi warasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum mujarad istihzaa aan dhabka ahayn ya baa lagu gaalaysiiyey qad kafartum bacda iimaanikum ay biistihzaa'ikum baa macnuhu dhacaya waayo manaad kale lama sheego laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam allah ma odhan qaaluu wactaqaduu xataa haddaanu ictiqaadsanin waa gaaloobayaa waayo manaadka kufriga lagu xidhay waa maxay waa qawlka odhaahda la yidhi baa lagu xidhay qaaluu wactaqaduu ma jirto allahna ma odhan nusuusta iyo adilada mawduuca sheegaysaa waa mutacadida marka marka ay culammada qaarkood leeyiin kufri camali waxay u jeedaan yacni kufri camalka ka dhacaya oo ashyaada marka waxa weeye iimaanka sinaba aan u waafiqi karin aan looga jeedin ashyaadii duuna alkufri alakbar ahayd baa looga jeedaa kufri akbarka waxa ka sokeeya laga tilmaamaya muraadkay uga jeedaan saas yada wey laakiin culamada ahlu markay isticmaalaan muraadkoodu ma aha inay ka tilmaamayaan camal laguma gaaloobo qowlka odhanaya camal laguma gaaloobana waa qowl baatila ahlu sunna ma qabaan calaa kulli xaal mawduucaas wakhtiyo kale aynu tafsiilinay kolley ashridada ayaa ay ku badan tahay meelo badan laga helaya hadday tafsiirka tahay iyo hadday kutubta ictiqaadka tahay iyo hadday muxaadara tahay mid walba marka nimanka yuhuudda la yidhahda aayaddan ku saabsanayd nimanka yuhuudda la yidhahdana cahdi baa laga qaaday in waxa weeye qaarkoodba qaarka kale aynay dilin iyo inay isla soo furtaan dabeed marka ashyaada qaarkoodba iyagoo si kale u kufriyey ayaa khusuuska masaladan marka laga hadlaayo camal ahaantii bay u khilaafeen oo eh, marka waxa weeye dadkay xulafada la yihiin ay islaayaan iyaguna waa islayn jireen guryahanna waa iska saari jireen hadhow marka dagaalku dhammaadana waxay odhan jireen waajib waxaa nugu ah inaan isu soo furanno markaasaa qolo waliba qolada kale soo furan jirtay tii baa la yidhi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd camalfalka marka waxa lagu camalfalaayo qayb marka waxa weeye shareecadii loo soo dejiyey ka mida waxaa lagu itlaaqay iimaan inay ka dhiganta camalkii iimaan ah camal ahaan inay u khilaafaanna waxaa lagu magacaabay nooc kufriya inay tahay culamada qaar saasay u tawjiheen laakiin haddii dee waxa weeye marka e, uu yimaado shay kufri akbara ah oo shareecadii wax ka mida markaa looga gaaloobaayo ama istihzaa ama juxuud ama cinaad yani waxa weyaan ama tarki mukafir ah yani laa ishkaal in markaysa marka noqonayso laakiin inta kale uu rumaysan yahay uu leeyahay waa rumaysanahay baan waxba ka jirinba waxay noqonaysaa inta kalena inay burto marka wuxuu ka dhigan yahayba kulli ahaan inuu ka kufriyey ayuu ka dhigan yahay marka sheikhu wuxuu yidhi waxaa inagu waajibaa inaynu raacno waxyiga rabbi soo dejiyey dhammaantii kitaabka qaybna aynu rumayno qaybna ka kufrino ama qaybna khilaafno qaybna ku camal fallaa mid markaa inoo bannaan qalbiyadeenni qayb ay u debicdo sunnada ka midoo ah, ay raacdo qaybna ay ka dido ama ay aqbali weydo iyadoo qadarka caadaadka iyo hawooyinka iyo ashyaada laga egaa waayo siraatu oo la khilaafay weeye oo waddadii markaa kuwii loo cadhooday yuhuudda ahaa iyo kuwii nasaarada ahaa waddadoodii la raacay noocaasay noqonaysa noocaas ayay noqonaysa marka calaa kulli xaal waxaa la rabaa itibaaca la raacaayo nusuusta iyo adilada nusuustana la ixtiraamaayo la qadarinaayo la tacdiiminayo loona hogaansamayo ixtiraamu nusuus tacdiimu nusuus itibaacu nusuus ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa kii laydinku soo dejiye xagga rabbi laydinka soo dejiye raaca ya adiladu say tilmaamaysaa saas yada weeye wallahu tacala yuwafiquna lima yuxibuhu wayardaahu min alqawli walcamali fi khayrin wcaafiyati lana walijamiici almuslimiin walijamiici ikhwaanina almuslimiin aamiin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah isaga koreeye wuxuuna waafajinayaa yani aan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo lima yuxibuhu wayardaah waa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan xagga lafdiga waxay ka tahay khabar xagga macnahana waxay ka tahay duco sida sala allahu alayhi wasalam waa laba jumlo oo marka waxa weeye marka maadi ah waa khabariya laakiin ducaa looga jeeda raximahu llah baa la mid a ah, ama yarxamuhu llah waa khabar maaha ikhbaar laga waramaayo waxa weye almuraad bihi adducaa ducaa looga jeeda halkanna waa saas si leeg maaha ikhbaar sheikhu inooga warramaayo almuraadu bihi adducaa wallahu tacaala yuwafiqunaa allah isaga ina waafajinaya yani ha ina waafajiyo waa duco lima yuxibuhu wuxuu jecel yahay wayardaahu ka raalli yahay min alqawli xaaluu odhaah yahay walcamali iyo xaaluu camal yahay camalkaasi mid muuqda ha noqdo ama mid qarsoon ha noqdo fii khayrin wa caafiyatin lana inagu waafajiyo khayr gudihii iyo caafimaad inaga inoo sugnaaday walijamiici almuslimiin iyo muslimiinta dhammaantood u sugnaaday aamiin ilaahay aqbal allahuma istajib walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu cala sayidina muxamadin khatami anabiyiina wacala aalihi alطayibiina alطaahiriina waasxaabihi almuntakhabiina waazwaajihi ummahaati almu'miniina wataabiciina lahum biixsaani ila yowmi iddiin wasalama tasliima kaiira inta nusaka qaarkood kuma sugna nuskhooyinka qaarkood baa la ziyaada oo dheeraad marka waxa la ah inta dambe wuxuu ku khatimay sheikhu duca ayuu ku khatimay iyo mahadnaqu ilaahay u mahadnaqaayo naftiisana uu ducaynaayo muslimiintao dhanna uu ducaynaayo muslimiintao dhanna uu ducaynaayo kadib wuxuu ka dambaysaya salli uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sallinaayo iyo qaraabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee mu'miniinta ahayd ee wanaagsanayd iyo saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ilaahay u doortay suxbada nebiga nebiga inay asxaabtiisii noqdaan u doortay wa aswaajihi ummahaati almu'miniin iyo zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam oo mu'miniinta hooyooyin u ahaa iyo cidda marka waxa ku raacda saxaabada marka waxa raacda oo dariiq wanaagsan iyo si wanaagsan u